wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii camrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah athaalithu ka saddexaad oo min anawaasiki nawaasikda ka mid ihii dhanna dhanna weeyi wa ra'aa ra'aa weeyi wa xasiba xasibo weeyi wa daraa daraa weeyi wa khaala khaalo weeyi wa zacama zacamo weeyi wawajada wajado weeyi wacalima calimo weeyi adawaadaasoo alqalbiyaatu qalbiga loo nisbeeyey fatansibu way nasbini hiya adawaadkaasi humaa mubtadihii khabarkii ayay nasbin mafcuulayni laba mafcuul xaalad ay yihiin wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan ku ogaaday allaha ilaahay akbara kulli shayin shay kasta ka weyn inuu yahay ayaan ilaahay ku ogaaday halka sheekh raximah llahu tacala wuxuu ka gudagelayaa qaybtii kood waynu soo dhamayna wuxuu maa yarfacu lisma wayansib lkhabara waxay ahaayeen qeyb afcaala iyo iyo xuruuf ay iskugu jireen afcaashu waxay ahaayeen saddex iyo toban xuruuftuna waxay ahaayeen saddex waa ma iyo laa iyo laata so intaa man inta laa ree caliya hadda lagu darana waxay noqonayaan afar bay xuruufta noqoni waxaa kaloo aynu soo qaadanay maa yansib lisma ويرفع الخبر امسى ما ينصب الاسم ويرفع الخبر يا امسى تضبا تضبا ويان laada marka lagu daro toddoba noqonaya marka lixdii isku camalka ahaa ee walaalaha ahaa iyo laada oo iyada camalku qabatade marka toddoba noqonaya halkan wuxuu ka gudagelaya sheekhu raxma llahu tacaala afcaal quluuba wax labadiiba nasbinaya wax labadaba nasbinaya marka afcaal quluub iyo afcaal tasiir iyo kuwaasaa loo qaybay afcaal tasirka waxba kama sheeginba afcaal quluubkii ayuu wax kamida tilmaamay sideed buu ka sheega marka marka waa tii loo qaybin jira laodhan jiray ma yufiid lyaqiina wrujaana warujxaanu fiihi arjaxu imise aan jiren halkan wuxuu ka tilmaamay saddex marka dhanna xasiba iyo khaala saddexaasi noqonaya iyo ma yufiid اlyaqiina wاrujxaana wاlyaqiinu ya fiihi arjaxu yaqiintu ay raajix tahay halkana wuxuu ka sheegay waa ra-a iyo iyo ka tilmaamay iyo ma yufiid rujxaana faqad wax rujxaan u faa'ideynaya waa iyo ma yufiid lyaqiina wax yaqiin u faa'ideynaya dara iyo wajadu ka tilmaamay kuwaana sheekhu wuxuu yihi athaaliu saddexaad oo mina nawaasiki nawaasikhda kamid ihi danna danna weeyi wara'aa ra'aa weeyi waa bimacnaa rujxaan ittahama haddii ay noqoto noqon mayso markaa iyadu marka waxay gudbaysaa mafcuulka iyo gudbaysaa ya markay bimacna rujxaan tahay male ama bimacna yaqiin ay tahay unbay qaadataa laba mafcuul lakin hadday bimacna ittaamo noqoto kawar hal mafcuul bay qaadanaysa wara'aa ra'aa weeyi ra'aana iyadnaba aniga ku labadaba way kuso aroortaa waa cilmi iyo labadaba lakin hadday noqoto min arayi la min arayi hadday noqoto min arayi eh, labada mafcuul mar caadi ugu gudbi marna eh, midbay mid keliya ayay gudbi kii kalena masterkiisa waa loo idaafayna waa loo idaafaynaya tusaale ahaan abu xaniifata kada xalaalan ra'aa uu ra'yeeyey abu xaniifata abu xaniifa kadaa xalaalan mid keliya u gudbiyo ra'aa abu xaniifata abu xaniifa wuxuu u ictiqaadiye ogaaday ama u ra'yeeye xilla kadaa bay noqoni ya waka marka kii hore ayaa loo idaafaynaya waa xasiba wey xasibna idee yaqiinna ku timaadaa dhanina way ku timaadaa iyadoo yaqiina xasibtu tuqa waljuuda khayra tijaaratin beytkii laamiya ku wadara dara wey daraaduna iyadna bimacnaa calimo weey sida aqlabkaa ee qaalibkii waa inay u gudubto mid uguna gudubto ba haddii hamsatu naqli la gudbiyana mid naf ahaantay ugu gudbaysaa ka kalena ba bay ku gaadhaysaa walaa adraakum bi walaa adraakum kii hore caadiba ugaadha kii dambana ba bay ku gaadhay haddee hamsatulistifaam la sii geliyana saddex mafcuul bay ugudbaysaa bacda hamsatulistifaamna wamaa adraaka malqaarica adraaka kii koowaad wey maadaas waa mubtada alqaaricana waa khabarkii sooma ma mafcuul labaad buu noqon lahaa alqaaricana mafcuul saddexaad buu noqon lahaa sooma laakin imika dee tacliiqa waa kale de waa la tacliiqi u inaman doonaa waa axkaamta ay leedahay wakhaalo khaalo wey khaalo bimacnaa dhanna ama bimacnaa calima wa zacama zacama wey zacamo bimacnaa rujxaana zacama bimacnaa takafalana way ku timaadaa taxufala markaa mafcuul keliya gudbaysaa nafaanteeda mar marka kalena xarafay ku gaadha bimacnaa iyadoo saminaa jirta bimacnaa hazala iyadoo ana way jirtaa labada goor ba laazim bay noqonaysaa wawajada wajada wey wajado bimacnaa calimaa bimacnaa asaabo noqon mayso haddii kale mafcuul keliya gudbay inaa anagu wajadna ah waxaan ku ogaanay ah, saabira markaa wajado oo laba mafcuul qaadanaysa wey bimacnaa calima bimacnaa asaaba haday noqoto hal mafcuul bay qaadan bimacnaa istikhnaa hadday noqoto ama bimacnaa xasina ama bimacnaa xaqadana kuwaana laazim bay kaa noqonaysa wa calima calima weey adawaadkaasoo alqalbiyaatu qalbiga loo nisbeeyey waayo lianna macaaniihimaa qaa'imatun bilqalbi macaanidooda waxay ku qumtaa qalbigay ku qumtaa danna waa maleeya halkuu ka maleya ma fartan ka maleeya halka wax laga maleya qalbiga ya calim waa ogaad halkee laga ogaada meelahan laga ogaada ma waa qalbiga wey markaa qalbiyada wax lagu bixi liana macaanihima qaa'imatun bilqalbi fatansibu way nasbinaysaa bu yidhi sheekhu adawaadkani humaa labadii mafcuul humaa mubtadiya khabarkii mafcuuleyni laba mafcuul xaalada yihiin laba mafcuul iyagoo abay nasbinaysaa waa maa yansibumaa jamiicanta naxu raaytu allaha ra'aytu waxaan ku ogaaday allaha ilaahay waxaan ku ogaaday akbara kuli shayin shay kasta inuu ugu wen yahay ya afcalu tafdiil laysa calaa baabi abara uli shayin shay kasta ilahay inuu ugu wen yahay ayaan ogaaday maxalushaadkaanu doonaynay waa ra-aa bimacnaa calimaa soo maha allaha waa mafcuulkii koowaad akbarana waa mafcuulkii labaad halkaa xukun buu ku sheegay waa in camal siinayo soo ma ra-aytullaha akbara kuli shay iyadoo camal si kuu sheegay wuxuu yidhi sheekhu wayulghayna waa la laaqi yeeli wayulghayna adawaadkan waa la laaqi yeeli birujxaanin maca rujxaanin raajixsanaan la jirkeed ayaa la laaqi yeeli xilima inta akharna haddii ay dambeeyaan oy ka dambeeyaan can ilmubtada'i waalkhabari mubtadihii khabarkiiba haddii iyaga xagga dambe ay ka maraan oo macmuulaadkoogii ay soo horeeyaan waa la laaqi yeelaya birujxaanin guud waliba si raajixsanaan ku jirto wadalika tusaale naxwu qoomku fii ahari raadkayga ayay ku sugnaadeen dhanantu waan maleeye dhanantu waan maleeye marka wuxuu leeyahay xukunkooga ayuu kamid yahay oo waa la laaqi yeelayaayo xukunkii yani camalkii samayn maayaan ee ilqaabaa lagu samayn ilqaaga isaga inoo fasiri doone weliba si raajixsanaana bu yidhi sheekhu waa xilliban laakiin marka la laaqi yeelayo ee raajixnimana ay la socotaa waa haddii ay wixii ay ku camal felayeen ka dambeeyaan alqawmu fii ahari imika waa waxaa la doonayo inay ku camal falaan caamilkii waa danantu ay ku camal felayeen laba ficl ka dhiganayeen waa waxaan ka horeeya mayna dambayn marka markaasi raajixjeen ah ay ku jirta wile waa lalaaq yeelayayo camal fali maysaba markaa danantu bes faacilkaas iska qaadanaysaa wax ka maqani ma jiro alqawmu waa mubtada fii aharina waa khabarkii jaariya majruurkaasi wayulqayna waa lalaaqi yeelaya birujxaanin maca rujxaanin raajixsanaanna jirkeed baa lalaaqi yeeli xilima inta akharna haddii ay ka dambeeyaan can ilmubtadai walkhabari mubtadii khabarkii haddii ay ka dambeeyaan waa lalaaqi yeelaya wadalika tusaale naxw alqowmu qoomku kainun fii ahari raadkayga ayuu ku sugnaaday danantu waan maleeye baad ohanaysaa marka danantu waan maleeye bes wa bimusaawaatin ay wayulqaynadhe waa lalaaqi yeeli adawaadkii bimusaawaatin maca musaawatin si sinaana ayaa loo laaqyeeli oo ay siman yihiin icmaalkii iyo ilgihii weeyaan waa xilima laakin waa inta wasatna haddii ay dhexdhexaystaan bayna almubtadai waalkhabari haddii mubtadiyi khabarkii udhexeeyaanna maxaa dhacaya ya waa la yeelaya laakin ilqahaasi waa in la siiyo iyo in la camalka waa musaawaad way siman yihin weeyaan hadday tawasudaan tusaalead ku fahmaysaa wafi larajiisi khiltu allumu walkhawaru saasuu yidhi ma wuxuu yidhi wa fil araajisi baxrurajasya dhexdood ayuu ku sugnaaday khiltu waan maleeyee allu'mu dagaal ama allu'mu liidnaandhe iyo walkhawaru fasaad ah. wa fil araajisi baxrurajasya dhexdood ayuu ku sugnaaday khiltu waan maleeyee allu'mu liidnaan iyo walkhawaru fasaad maalushahid maad garanaysaa wafi larajisi waa khabarkiio soo taqadumay sooma allumuna waa mubtadi o muakharay sooma khiltubaa u tawasutay khiltumayna tawasudin marka in camal siyaana way u siman yihin bu leya in lalaaq yeelana way u siman yihin oo la dhahdo wafi larajisi waa uu taqadumay allumana kolkaa waa la nasbin deeyo wuxuu noqonayaa mafcuulkii koowaad buu ku noqoni kan kalena mafcuulkii labaad buu noqonaya taasina sinaan la jirkeed in tawasatna haddii ay dhexda haystaan bayn almubtada walkhabari haday dhexaystaan naxw wa fi laraajisi baxrurajasya dhexdood ayuu ku sugnaaday khiltu waan maleeyey allu'mu liidnaan iyo walkhabaru fasaad halkan maxaynu ku haynaa iyagoo la camal siinayo waxaa kaleynu haynaa iyagoo oo la laaqi yeelayo laakiin ilquhu uu raajix yahay inta akharna iyagoo la laaqi yeelayo laakiin ilqahaasi uu yahay bimusaawaatin alicmaal walilqaa calaa xaddin sawa saasuu leeyihi halkana tacliiqi buu ka sheegaya wuxuu yidhi in weliya hadii uu ku xigo weliyadii caadigeed garanaysaan weeyaan wa in weliya hadii uu la xidhiidho hunna afcaashan maa maa hadii ay la xidhiidho iyadaa faacile ow laa ama laa hadii ay la xidhiidho aw in ama in hadii ay la xidhiidho adawaadkaasoo annaafiyaatu wax anfiyaya aw laamulibtidaai ama laamta laamulibtidaha la idhaha ay la xidhiidho aw ilqasami aw laamulqasami ama laamulqasam haddii ay la xidhiidho aw ilistifhaamu ama istifhaam haddii ay la xidhiidho batala waa buri camaluhuna afcaasha camalkoogu waa buraya fi lafdi xagga lafdiga ay ka camal falaan wujuuban ay bulaanan burid buu buri camalkaasi bulaankaasoo wujuban waajib ah wasumiya waa la magacaaba buri sheekhu daalika ah, bulaanka ama camalkaa laga qabanayo tacliiqan tacliiq baa lagu magacaaba wadalika tusaale naxlinaclama inaynu ogaano ayulxisbayni labada xisbi kooga axsaa koobay waa ficil maadi wey axsaa koobay wuxuu leeyahay afcaashan aynu soo tilmaamaynay haddii xuruufta caynkania ay ka dambeeyaan wada naafiga maad waa ti laad waa ti intu waa ti ya ama laamulibtide ama laamulqasam ama istifhaam ya haddee waxaasi ay la xidhiidhaan xuruufta caynkaasi camalkoogii waa burayaa camalkii ay ka camal falayaan hadda ufiirso xagga lafdiga weeyaan ufiirso ilquhu waa jumlatan tacliiquna waa xagga lafdiga un laakiin xaggii maxalkii bay ka camal falaya camalfalkii afcaashu ay camal falaysay fi lafdiga ka camal falaysaa buraya maxaana u baaqi noqonaya camalfalkii ay ka camal falaysay xagga maxalka maxaana lagu magacaaba tacliiq baa lagu magacaaba tacliiq waa ka xidhid camalkii baa laga xidhi wey macnu waa intaa masle fahmi kaso wain weliya hadduu la xidhiidho huna afcashan maama haddii an la xidhiidho la hadii la xidhiidho in haddii la xidhiidho adawaadkaaso annaafiyaatu naafiyada waxanfiyaya aw laamulibtidaa ama laamulibtida haddii ay la xidhiidho aw ilqasami aw laamulqasami ama laamulqasam haddii ay la xidhiidho aw ilistifaamu ama istifam haddii ay la xidhiidho batala waa buri waa adfata waxa halkaa dhacay muxuu ah waa jawaabkii inta batala waa buraya camaluhuna xuruuf afcaasha camalkoogu waa buraya fi lafdi xagga lafdiga ay ka camal falayeen wujuban ay butlaanan butlaan bu buri wujuban aydaa wujuub waajibnimo usaaxiib usumiya waa la magacaabaa buri sheekhu dalika madkuurkan aan sheegnay oo ah camalkaa buraya lafdiga buraya tacliiqan tacliiq lagu magacaaba wadalika tusaale naxli naclama inan ogaano ayulxisbayni labada kooxoodkooda axsaa koobay hada u fiirso linaclama naclama meesha inoo taala naclama labadeedi mafcuul me ya de waxaan dambin noqon lahan soo ma maxaa dhacada marka dee waxaa dhacday oo la xidhiidsatay ayu ayu min ismi ya de wa waa la tacliiqiyey jumladaa dambe ayaa noqonaysaa sada masada mafcuuley calimay noqoni ila waa laga tacliiqiyo waa laga xidhay isaga inoo sharxi doona albaabu baabka bu yihi sheekhu baabka athaaliu saddexeeya baabkaasoo min anawaasik nawaasikda kamid ihi maa shay weeyi maagoo yansibu nasbinay huwa maagu almubtada mubtadaha nasbin walkhabara khabarkana nasbin macan xaala ay yihiin wada jir baabka saddexaad oo nawaasikda kamidii waa baabka nasbin iyo khabarkii labadaba nasb buu taagayaa wahuwa kaasi maagaasi afcaal qulubi afcaasha afcaal qulubka laha wey oo muxuu afcaal qulub u yidhi liana macnaaha qaa'imatun bilqalbi macnaheega ayaa ku quma xagga qalbiga wahiya afcaashaasi buri sheekhu dhanna dhanna ya dhanna wey wa inii anigu laadunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawn fircawnow masbuura mid la halaagaya ina nebi muuse yidhi wainii anu laadunnuka waxaan kuu malaynaya yaa fircawnu fircawnow mahbuura ah, mid la halaagaya ina tahay ayaan kuu malaynaya maxalu shaahidka ka qaata wainii iyada waynu isla garanaya oo yani waxa weeye waa ti iminka aan kasoo sheekayna waa tansiiblismo tarfacu lkhabar iyada lafteedu isbigeedi way haysataa laamkan baa laam laam musxaliqa laamkii lo odhan jiray khabarkee geli jiray wey laamti mise geli jirtay afar shay soo man laba shay oo ta'ahura iyo laba shay bartanka gala labada shay bartanka geliya muxuu macmuul khabarkiiyo iyo iyo damiir fasliga labada shay ee akhirkii dhacayna maxay ahayn ismiga iyo khabarka marka saa weeyaan marka laamtaas laam tacliiq iska weydi waa laamu waxaan ujeedaa laamu mustaliqi weeyaan ama laamu ibtidiki loo yaqaana adunnu fa ismigii waa faacilka muxuu noqonayaa ana soo ma kafan waa mafcuulkii koobaad mafburanna waa mafcuulkii labaad labadii mafcuul mana nasbin yaa fircaunu waa jumla nidaa'iya wa jumla muctarida wey ya fircoonna de waa calam weeyaan waa mufradun calama maxaa lagu binan jiray dam oo kaa damadii de mayna intaasuna wa ra'aa ra'aa weeyi naxu inahum ayagu yarawna waxay u malaynayaan hu wuquucu qiyaamaha waxay u malaynayaan inahum ayagu yarawna waxay u malaynayaan hu qiyaamaha baciidan mid ka fog canin wuquuci cid mid ka fog bay u malaynayaan wa naraa anana waxaan ognahay buu allah yidhi hu qiyaamaha qariiba mid dhow inuu yahay dhicitaankiisu ayaan anana ognahay buu yidhi markaa ra'aada hore waa bimacna dhanni ra'aada dambana waa bimacna alyaqiin weeyaan saasay ku kala duwan yihin marka maxalushaadka ka qaadananana waa maxay maxalushaadku waxa weeyaan yaraadu labadii mafcuul way haysataayo dee toore waa afcaal khamse weeye ilan waa mafcuulkii koobaad biciidna waa mafcuulkii labaad naraada dambe facilka waa naxnu huna waa mafcuulkii koobaad qariibana waa mafcuulkii labaad mntaasuna iyo wa qawli shaaciri ninka shaacirkaa qawlkiisii weeyi iyo wa shaaciri ninka shaacirkaa qawlkiisii weeyi ra'aytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan waakharuhum junuuda Ah, waa baxrul waafir ra'aytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan waakharuhum junuuda ra'aytu waxaan ku ogaaday allaha ilaahay waxaan ku ogaaday akbara kuli shayin shay kasta inuu ugu wen yahay muxaawalatan xagga awooda wa akharahum iyo ka ugu badan inuu yahay junuudan xagga colaalka marka muxaawala iyo junuudan labaduba tmyiis weyi ah, labaduba tmyiis weyi marka muxaawaladu macaani fara badan bay ku timaadaay waa xaga qudrada hadda loo jeeda xagga awooda waay dee junuudda ilahna way badan tahay wama yaclamu junuuda rabbika ilaa hu maxalu shaahidkeenuna waa maxay waa ra'aayo laba mafcuul qaadatay allah waa kii koowaad akbarana waa kii labaad kuli shayna waa iska mudaafiley muxaawalatanna waa tamyiis aarahum abarka iskaga cadaf junuudana waa iska tamyiis waaba inta ra'aytulaha ilaahay waxaan ku ogaaday akbara kuli shayin shay kasta ka weyn inuu yahay muxaawalatan xagga awoodda wa aarahum iyo inuu ugu badan yahay junuudan xagga colaalka waxasiba xasiba weey naxu laa taxsabuu ha u malaynina hu ifkigaasi sharan lakum shar inuu idin yahay ha u malaynina ah, bal huwa khayru lakum xadisulifkii wey waaya maxalu shaadkan ka qaadana maa waa xasibo weeyi oo qaadata laba mafcuul ila waa ficil afcaal khamse e laada naahiya a ilayne maynasaa u geranayn laada naahiya soo ma hudu waa mafcuulkeegii koobaad sharna waa mafcuulkii labaad lakumna iska tacaluji maynan taabahayn wdaradaraa weeyi wadalika tusaale kainu ka qawliya ka qawli shaaciri shaacirka qowlkiisi ayuu ahada yidhi durita alwafiya alcahdi yacuur wafaaqta bi faina اqtibaaطa bilwafaa'i xamidu waa baxru maxay wey maay baxru dawiil wey duriita durita waxaa lagugu ogaaday alwafiy alcahdi mid balan oofin badan baa lagugu ogaaday ya curwa curwow ee faktabit ma jeeran iyo kamo waayo faina iktibaadan kamasho bilwafaai balan oofinta la kantaa xamiidu ay maxmuudu mid la mahadiye wey waa shay aad loo mahadiye kano ya dee wuuba ku jiraa muxuu kamanaya kamashadu waa nimca qof kale aad ku ogtahay od kamaatoo tiraad ilaah saasoo kale anigana isi ah, adigoon doonayn isaga inay ka suushade xasadkaa kasoo horjeedo xasadku waa maxay waa adigoo le ilaah isaga kamarku gaaf inta yar ba ilaahu dhaafi ama adigaa kuu xasisho ama cid kala ama adnaha ku seegto labadaba ya ama adigaa kuu xasisho ama iyo kuu xasilin adu maxaad leedahay ilahu isaga ka zuuli ka qaad xasadkuna waa ka markaa waxay noqonaysaa bimacnaa inuu kusii sugnaatid de sii daayimtid bay noqonaysaa maxaalushaahidkeenu waa daraada weeyaano laba mafcuul bay qaadanaysaa haddee ficil laba mafcuul qaadanaya naaifac loo bineeyo mafcuulkii koowaad buu ka dhigtaa naaifac kii labaadna waa kaa banaanka iska yaala marka taada kii koowaad unoqonay de alwafiyana waa maxay dee waa mafcuulkeegii labaad wey alcahdina saddex wej baa kuu banaan alwafiy alcahdi ila waa sifa mushabahe waa loo idaafayn karaa waayahay alwafiy alcahdu faacilnima iskaga rafisan tashbiih cala mafcuul bi bay noqon kartaa saddexda waa caadi kuma qabsan kartid saxiix walala sidii u fiicnayd bu laakiin maray yaa curwa tarkhiimkii baa ku jira yaa curwa tub haleen fakhtabit kano ya fakhtabit kamo oo majeero haddeed bmanaa ku ogaatid inay tahay mid balan oofin badan dee fakhtabit kan mooyaan fain iktibaaan fadaasi waa iska faa tafriiciya wey ah, ama tacliiliya labadaba ikhtibaatana waa ismigeedii xamidun waa khabarkeygi duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi mid balan oofin badan baa lagugu ogaaday yaa curwa curwow ee faktabid kama ooma jeero fain ikhtibaaan kamasha bilwafaai balan oofin la kanta xamiidu ay maxmuud mid la mahadiyo wey maxalushaadkina waad fahanteen sooma wakhaala khaala wey ka qawliga ka qawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisi wey uu yidhi yuqaalu bihi raaci lxumulati daa'ira intaas buu ka soo qaatay intii kale u iskaga tegey mqoraya agga hoosena kuma qorayo ya waxallaad maxaa yidhi waxallaad buyuuti fi fi fi fiyi faacin dho faad waxa jira fiyi faacin mumanacin ma yidhi wuxuu yidhi yukhaalu waxa loo malaynayaa buu yidhi bihi ay birtifaacihi yafaacaasi sarrayntiisa aawadeed raaci lxumuulati ka geela raacaya daa'iran shimbir baa la moodaa buu yidhi <laughs> wuxuu leeyahay darajada yada iyo makaankan ku suganahay iyo qabiilka iyagu darajadood iyo waxaaba la eegaya xitaa kii waxa weeyaan geel eegay waxa la moodaya buu leeyahay shimbir saa u duulaya saasaan u saraynaa buu leeyay waxallat waxay degtay buu yihi buyuuti ya guryaha iyagiina waxay degeen buu yihi fiiya faacin meelo sare meelo sare yafa waa meelaha sare yafaacdaasoo mumanacin loo diiday cid kale ina soo gasho mumanac bimacnaa mutamanic loo diiday weyaan maxalushahidku waa maxay waa khaala khaalada adaba iska ilaali khaala lama mudaarab khaala yaquulu haddaad aragtid tan maaha iska ilaali khaalada halkan min baabi dhanigi iyo khaalu mudaariceedu ku yimaada khaala yaquulu haddaad aragtid iska ilaali maaha waa khaala iyo khaalu tan aan doonayna anagu ya khaala iyo khaalu wey markaa eeg bihi waa iska jaariye ma jiro raaciga faacilka ay ka dhigataa mafcuulkii koowaada ya daa'iran oo mafcuulkii labaade yuqaalu waxaa loo malaynayaa bu ihi bihi ay bisababihi irtifaaca iyo saraynta aawadeed raacil xamulati geela ka raacayo waxaa loo malaynaya daairan shimbir baab la moodaya bui siduu sareeyo de annagana noo malayn bui marka kii geela eegaya haddee shimbir loo maleeyey dadkii kalena maxaa loo malayn bimacnaa maqaamka iyaga darajada yadaa saraysu ujeeda wazacma zacma weyi wazacma zacma weyi ka qawli ka qawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisi weyi uu yidhi zacmatnii shaykan walastu bishaykin inama shayku man yadibu dabiba waa bahrulkhafiif soo ma wuxuu yidhi zacamatnii waxay ii malaysay bu yidhi shaykhan duq iyo waayeel bay ii malaysay bu yidhi walxaal bay ii malaysay lastu aanan ahayn bishaykhin oday anigoo oday waayeel aan ahayn ayay gabadhii oday malaysay bu wuxuu yidhi inama shaykhu ya waayeelka iyo odaygu man ay alladii ka weeye yadibu tukuba huwa manku dabiban waa ka tukuba saddex ya saddex lugood saddex adin ka yeesha aya sheekoodu qaboy ya laakin anigu weli halkaa ma gaadhin bule markaa wuu diidaya soo maarti way diidaan in adeer la idhan odayaashu way ka xanaaqaan sooma intii mooyaan de innagoo intaa waan naqaanay waaya in adeer lagu idhaa waad iska jeedinaysa markaa wuxuu leeyahay waxay tiri odaybay igu tilmaamti le anna oda odayba ma ii xaaladda igu sheegaysa wal xaal wwa waawlxaaliya aanan oday ahayn waayo odaygu wuxuu le waxaan ka aaminsanaha inuu yahay ya ka saddex lugood yeeshay inuu yahay maxalushaahidku zacmatni dee zacmahood garanasaan ya-da waxay uhaysataa mafcuulkii koowaad bay uhaysataa haye mafcuulkii labaadna shaykhan weeyi wogu waa waawulxaaliye weeyi lastu yaa dee layse weeyaano dee yadii waxaa loo geya od ka garanaysaaba ya lastu haddee ficilka dameer rafc mutaxarik la xiisato akhirkiisina uu reemaya yadina wa reebada aadba isku gede way go'deen soo maaragti haye bishaykhina dee khabarka layse waa tibaa iska geli jirta mayna geli jirin waa geliyo tasha inamaana waa kaafi iyo makfuufade ile maabaa la xidhiirsatay waati iminkunaad soo barate ashaykhuna waaba mubtade manna waaba mawsuulo waaba khabarkii yadibuna de waad garanaysaayo ficilkan maxaa yadubu loo odhan waaye dee sheekho waa mudaacafkii laazimkaa mudaacafkii laazimkumanayn daba yadibu xana yaxinu dabibna demuna mafcuul mafcuulu ya ah, muxua ah? ya ya dabib maaha wuxuu yihi sheekhu zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan odayba ii malaysay bu yidhi wal xaal bay oday ii malaysay lastu aanan ahayn bishaykin oday aanan ahayn inama shaykhu odaygu waxa uunuu yahay buu yihi man ay aladiika yadibu tukuba dabiiban tukbi tuktuba darabtu waxaan garaacay darban garaac baan garaacay darban waa maxay darabtu darban de waa kin weeyaan dabiib ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyi tajidu waad ogaanaysaan waxa ad horumarsateen cind allaahi allah agtiisa waxaad ku ogaanaysaan huwa isagu khayra inuu khayr yahay iyo waacdama inuu weyn yahay ajra xagga abaalmarinta maxalu shaahidku waa wejade tajiduda waa afcaalu khamsa oo hadda way jismisanta waaba iska jawaabo shardi weeyaan wax kale kasoo wama wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin yaa halkaa wey soo ma marka cind allahi iska tacaluji ha adaahoodna waa ki mafcuulkii koowaad huwana waa ti imika lagaga soo sheekey waa iska damiir fasli waa litawkiidun wey waa litakiidun khayranna waa mafcuulkii labaad waa acdamo khayran taskaga cadaf ajrana waad garanaysa waa agga tamiiska ajra xagga abaalmarinta wacalima calima weyi ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisii fain calimtumuuhuna haddii aad ku ogaataan ama ad u malaysaan muminaatin dumarkaa muminaat cilmigu calimi bimacna dhani iyo bimacna alyaqiin dee labada way ku timaad halka waa dhani wey haddaad u malaysaan wey fain calimtumuuhuna haddii aad u malaysaan dumarkaa muminaadkee soo hijrooday ee gaalada ka yimid muminaatin dee falaa tarjicuuhuna he ila lkufaar maxalshaadkani waa maxay waa calimo weeye calima calima waay calimo weeyaan calimtum mafcuulkii koowaad me hunada weeyaan mafcuulkii labaadna muminaat raj marsalim wow wowguna waa lilishbaac de calimtum ile taadaasa faacilke wowgumana waa ishbaaca fain calimtumuna saaltumuniha bay lamid tahay halkaa waxaa nagaga dhamaaday camal falkoogii inay afcaashaas camal falayaan oo yansibna alsma wayansibna alkhabra labadiiba hawshaa ku samaynayaan halkan sheekh raximah llah taala wuxuu ka gudagelayaa labadii xukune kale ee ahaa alilqaau wtacliiq wuxuu yihi sheekhu wa min axkaami haadihi tani axkaamteeda waxaa ka mid a tan alafcaali afcaasha anahu xaaliya shani yajuuzu waxa banaan fiiha afcaashan dhexdeeda alilqaau ilqa ayaa ku banaan watacliiqu iyo tacliiq baa ku marka afcaashan imsa xukun ba yeelanaysa saddex alicmaalu walilgaau watacliiqu saddexdaa wey marka icmaalkii waad soo baratay de icmaalku waa xillim oo markiisi saxdii noqdaan de ya markii sidooda yihiin de icmaali markii ismigii iyo khabarkii sidooda ay yihiin ay kusoo arooraan waad icmaalinaysa waad camal saynaysaa hawl kale faraha la gelin tacliiqii ilagama halada sheekha u min akaamihi haadihi tan akaamteeda ayuu kamid ahaada tan aafcaali afcaasha anahu xaal yeshaaniye yajuuz waxaa banaan bu yidhi sheekhu fiihaa ay fi afcaali afcaasha dhexdeeda alilgaau ilqa ayaa ku banaan wltacliiqu iyo tacliiq baa ku banaan faama alilgaau ilquhu fahuwa ilquhu cibaaratun ka waramid weeyi can ibطaali camalihaa afcaashan camalkeegii in la buuyey in laga waramo fi lafdi xagga lafdiga ay ka camal falaysay wlmaxali wa filmaxali iyo xagga maxalkaba ay ka camal falaysay u fiirso il maxaa la dhaa il waxaa la dhahdaa waa ibaalu lcamali lafdan wa maxalan hadday il tariif la ma tariif ilqa de hadhaafina hadda kadib fahan oo waa maxay waa ibaalu lcamali lafdan wa maxalan afcaashina saw cawaamil may ahayn caamil ha ahaatee lafdiga si kuma camal fali jirin iyo maxalka labadaba lafdigiina kuma camal falayso maxalkiina kuma camal falayso labadiiba waa laga leefa ilqa la dhahda xukunka caynkaas maxaa la dhahdaa ilqa la dhahda haddaba maxaa sababa ma iska yimaadaa un ya ma ayar ma la doonta ilqe may sababtiina uu kuu raacinaya wuxuu yidhi faama alilqaau ilqihi fahu waa cabshogor fahuwadan waa hay ha amaadaasi weeyaan waa adaatu shardi kayru jaazima ah amaadaas jawaabkeygi wey jawaabkeyga mar kasta fa baa lageliya waaba waajiba maxaa la xidhiidha dee la xidhiidha sooma waka wuxuu yidhi faama alilgaau ilgihi fa huwa ilguhu cibaaratun ka waramid weeyi can ibطaali camalihaa afcaashan camalkeegii inuu buray in laga waramo fi lafdi xagga lafdiga ay ku camal falaysay wlmaxali wa fi lmaxali iyo xagga maxalka ay ku camal falaysay litawasudihaa liajli tawasudihaa dhaxaysiga ay dhaxaysatay darteed ayuu u buray bayna almafcuuleyni labada mafcuul dhexdooda ay dhaxaysatay afcaashu aw taahurihaa aw liajli taahurihaa dambaynteeda darteed ayuu u buray canhumaa labada mafcuul ay ka dambayso wuxuu leeyahay ilguhu waa in lafdigii in camalkii la buriye lafdan waa muxalam sababtuna waa maxay tawasud ku yimiday afcaashi ama ta'ahur ku yimiday afcaashi labadaas sababood wa mithaalu tawasudihaa afcaasha bartamaysashadeeda bartamaysigeega tusaalaheedu baynahumaa ay bayn almafcuulayni labada mafcuul dhexdooda ay bartamaysato qawluka odhaahdaada weeyi waa khabarkii aad qawshid zaydan zayd danantu waxaan u maleeyey caaliman caalim baan u maleeyey bilicmaali camal siina sidaa aad ku tidhaahdi way bartamaysata sooma ya waa kii ku soo lahaa wayulgayna in taakharna sida zayda danantu caaliman wabimusaawatin waa kii ku soo lahaa xilima in tawasatna iyaga waa tawasudkii sooma bimusaawatin dib wadaade waa tawasudkii marka maadaama oo labadii macmuul oo ah labadii mafcuul ay dhaxda u gashay iyadu he inaad camal siisaana banaan inaad camal gadaana banaan intaas ka wada zaydin zaydan ant waxaan umaleeyey caaliman caalim baan umaleeyey bilic maalina aad ku tidhaahdid qawlka ku tacaluji wayajuuzu waxa kale oo banaan zaydun zayd dhanantu maleeye caalimun caalim weeyi bilihmaalina ku banaandha iyada adaba ku tacaluji ihmaal bay ku banaan toran bilihmaali ku qawshi ila qowl baa ka horreeyey marka muxuu leeyahay maadaama oo caamilkii uu tawasuday bayna almafcuulayni labaduba banaan wayulqayna bimusaawatin intawasadnaa maslfanima qaala shaaciru ninkii shaacirkii wuxuu yidhi abilraajisi yabna lumi tuciiduni wafi lraajisi khiltu lumu walkhawaru waa baxrulbasiid abilraajisi ma baxru rajasyo ayaa tuucidunii iigu goodiyeysaa yabna lumi ceebta inaan wiilkeediyey wa fil arajiisi baxru rajasyo dhexdooda ayuu ku sugnaaday khiltu maleeye allu'mu liidnaan iyo walkhawaru fasaad hamzadu waa litawbiikh walinkaar araajiistu waa jamcu urjuuzatin urjuusaa araajis lagu jamciyo bimacnaa rajazia waana alabyaat lmanduumau min arajazi waa baxru min buxuuri shicri carabiya oo loo yaqaano baxrurajaz lumiga miyaa marka laamka la hamzadana la godo eh, hamzadana la reebo lumi leedhaa waa ruuxa inay ku kulmaan dhabcaalnimo iyo naftiisa oo liidata iyo ya waxyaalahaas inay iskugu tag tagaan baa la idhaahdaa lumi markaa wuu ku xeel dheeraanayaa shaacirkiio qofkii caayib wuxuu ka dhigayba ya inan buu uga dhigay maxay lumigiibuu inan uga dhigay wuxuu ishaarayaa inay dabeecaba u noqotayba dabeeca dhexdiisa ku tilmaamanba inay noqotay ayuu tilmaamaya khawar miyaa khawarku fasaadku noqonaya khawarku waa fasaadka iyo dacfiga iyo waxaas buu noqonaya marka maxalushaahidka ka qaato oo wafi larajizi waan garana waa khabar soo taqadumay alluminu waa mubtada muahara soo may tawasudin muxuu ka qaatay marka iyada oo tawasutay oo labadii mafcuul dhexdoodii ay u tawasutay markaa wuu ihmaaliyey markaa imaalna banaan ihmaalna banaan saa wey lakin beydkan ku yimid ihmaal abilarajisima baxrurajso ayaad yabna lumi liidnaanta iyo ceebta wiilkeediiy tuucidun iigu goodiyeysaa wuli ficilku awcada laga keenay wacadaha moodin awcada laga keenay ficilkan waayo tuucid waad kugalanaysa taas wiil waa raaciy waxaana loo adeegsadaa waxyaalaha kolka dhibta iyo goodigi waxaasaa loo adeegsadaa wafi larajisi baxrurajisi dhexdooda ayuu ku sugnaaday khiltu maleeye baad odhanaysaa wax kale kaagama baahna allumu liidnaan iyo walkhawaru fasaad falumu allumu mubtadaun mubtade wey mubtadahaasoo muakharun xagga dambe la mariyey wafi arajiisi arajiisina fii mawdicin rafcin rafca booskeeda ayuu ku sugan yahay liannahu arajiiskaasi khabarun waa khabar khabarkaasoo muqadamun la soo waulqiyat waa la laaqi yeelay khiltu khiltuna waa la laaqi yeelay litawasuihaa liajli tawasuihaa bartamaysiga ay bartamaysatay darteed baa loo laaqi yeelay baynahumaa ay bayna almafcuulayni labadii mafcuul dhexdooda wahalilwajhaani labada wej sawaaun kuwa siman miyaa aw ilicmaalu mise icmaal ayaa arjaxu raajix badan fiihi masaladan madhabaani laba madhab ku jira ya shuduurkii xaggaasaad u raacan doontaan shuduurka lafteedana ku sheegay lakin sheekh halka waxaad ka qaadanaysaan xaaladda la ilqaynayo ee ilqihii uu banaanaanayo laakiin ay u raacdo caamilkii inuu tawasudo bayn almafcuuleyn bayn almafcuuleyn inuu tawasudo laba madhab ku jira ma la camal siinaya mise la madhab wuxuu leeyahay waa la camal gadaya wuxuu leeyahay waa la camal marka kaad raacdidba dee ku socotaa waa laba madhab oo jira oo sheekhu uu leeyahay halkana uu ku yidhi shuduurka laftiisana uu ku maray wey kolkaa hadduu tawasudo maxaynu garanay hadduu tawasudo waa bimusaawati marka ya waa bimusaawati agga horeba kuso tilmaamade bimusaawati min idhi maha waanaad camal siin kartaa ihmaalin kartaa wa mithaalu ta'ahurihaa afcaasha ta'ahurkeega tusaalaheega canhumaa labada mafcuul ay ka dambaysaana qawluka odhaahdaada weeyi ku qawshid zaydun zayd caalimun caalim weeyi danantu maleeye bilihmaalin aad ugu qawshid wahuwa ihmaalkani alarjaxu midka raajixa wey bitifaaqin midooguna raajix ku yahay mar haddii ay taakhurto ile way taakhurto soo ma ihmaalka ayaa raajixa buhi iyada ihmaalka ayaa he raajixa marka maxaynu baranay tacriifka waxaynu baranay uu leeyahay ilquhu waxaa kalaynu badanay sababta keenta waxaa kalaynu garanay xukunka ilqaa ilqaa tacriifkiisa waad baratay oo waa ibtaalulcamali lafdan wa maxalan sababta keenta waynu garanay oo waa tawasut lcaamili aw taahur lcaamili caamilka hadduu tawasudo xukunka in lagu waa maxay jaaza wajaaza siduu sheekhu tilmaamay fiihi madhabaan bu gelan hadduu caamilkii ta'ahurana sida raajixa ah waa ihmaal waa intaa wayajuus waxaa kaloo banaan zaydan zayd zaydan zayd caaliman caalim ayaan danantu u maleeyey bilicmaalina uu ku banaan yahay icmaal buuna ku banaan yahay lakin sida raajixa muxuu ku yidhi waa itifaaqa raajixa ahina waa in la ihmaaliyo buyna yidhi qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi alqawmu fi alqawmu fii ahari danantu fain yakun alqawmu fii aharii danantu fain yakun maa qad danantu faqad dafirtu khaabu waa baxrulkaamil soo ma mana baxrulkaamil alqawmu fii aharii danantu fain yakun maa qad danantu faqad dafirtu khaabu bu yidhi waay wakhaabuu wuxuu yidhi alqawmu qoomku fii ahari raadkayga ayay ku sugan yihiin dhanantu maleeye in yakun hadaba hadii u sugnaado in yakun haddii u sugnaado ma ay alladii kii hadii u sugnaado qad danantu aan maleeyey faqad dafirtu dhab ahaan anu waan guulaystay wakhaabuu iyana way hoogeen bu ima soo gaadhayaan buu leeyahay oo iyagu khasaaray ku dhacayaan aniguna waan guulaystuu leeyahy alqawmu qoomku fii ahari raadkaygii ku sugan yihin waa iga dambeeyaan way igu raad joogaan buu way dedeeyaan way raadcaynayaan danantu maleeye haddaba fain yakun yakunta taabadii ka dhigata fain yakun hadduu sugnaado ma ay alladii kii haddii u qad danantu danantu labadeedi mafcuul baa la gooyay qad danantu aan maleeyahu maaga xaasilan dhe labadii mafcuul ba soo qadar mid xasilaya faqad dafirtu dhab ahaan waan guulaystay wakhaabuu iyana way khasaareen maxalushaahidku waa maay maxalushaahidku waxa weeyaan waa alqawmu fi ahari waa mubtadi khabarkii labadiiba taqadumay caamilkiina u ta'ahuray markaa sida be halkan uu ku maray waa maxay sida raajixa wuu camal siiye uu camal haleeyaan ujeeda muna camal halen wuu camal haleyey falqawmu qoomku mubtadaun mubtado wey wa fi ahari fi aharina fii mawdici rafcin rafca mawdiceed ayuu ku sugan yahay calaa anahu ahanshihiisa khabaruhu khabarkiisu u yahayna lagu rafciyo wauhmilat waana la camal galay dana danana waa galay litaahurihaa dambaynteeda darteed baa loo camal galay canhumaa labadooda ay ka dambayso halkaa maxaynu ku baranay waxa loo yaqaano al ilqaau halkaasaynu ku baranay wuxuu sheekhu wamataa taqadama marka uu soo hormaro alficlu ficilku marka uu ka soo hormaro cala mubtadai mubtadaa walkhabar iyo khabarka macna xaalayin wadajir haddee ficilkii xagga hore uu yimaado oo mubtadiya khabarkiina tartiibtoodii ay ku sugnaadaan lam yajuz ma banaano alihmaalu ihmaal ma banaano ha ku lugin ya wax ihmaal la idhaahdo meeshabaha soo dhigan laa taqulu odhan maysid dhanantu waan maleey dhanantu dhanantu maleeye zaydun zayd qaa'imun mid weeyi odhan maysid birafci rafcana ku odhan maysid qulnaa saasaan dhahaynaa weli ibn hishaam aan nahay khilaafana mukhaalifiina ku khilaafana lilkuufiina kuufiinta kuufiinta iyagu waxa iska leeyihin buu leeyahay hadday hayta caamilka xagga horu kusugan yaha waa iska ihmaalin karaa laakiin sida basriyiintu ay qabaan waxay leeyihiin maxay ibnu hishaamna uu maray muxuu mar haddii tartiibtii ay ku socdaan caamilkii u horeeya labadii macmuulna ay dambeeyaan dee icmaalkii baa waajib noqonay wmataa taqadama alficlu ficilku marka uu kaso hormaro cala mubtadai mubtada walkhabariy khabarka macna xaala yihin wada jir mubtadiya khabarku lam yajuuz ilihmaalu ihmaal banaanaan maayo laa taquulu odhan maysid dhanantu maleeye zayd ah, dhanantu dhanantu ah, dhanantu zaydun qaa'imun odhan maysid birafcina ku odhan maysid adoo icmaal ujeedade laakiin maxaad odhan dhanantu zaydan qaa'iman baad odhan birafci rafca ku odhan maysid khilaafan qulnaa saasaan leenahay buri sheekhu khilaafan mukhaalifin xaalan khilaafan lilkuufiyiina kuufiyiinta khilaafan mal og nagu badanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk